bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu waslama wbaaraka fiiha baabu abniyati lficli lmujaradi wa tasaariifihi ficliga mujaradkaa iyo ficligaa tasaariiftiisa ayuu u baab yahay shalay waxaan ka soo hadalnay oo aan waxoogaa ka sheegnay mowduuca uu ka hadlayo sarfi ama tasriif mowduuca waxaa nidhe wuxuu ka hadlayaa ficli mutasarif iyo ismi mutamakin ah mucraba labada ayuu ka hadlaa labadaa qeyb ee sarfiga uu ka hadlo ayuu musanifka ka hadlayaa raxmatullaahi calayhi wuxuuna soo hormariyey qeybta ficliga ficliga mutasarifka waayo tasriifka ficliga u asal ah ismiga farac ayuu ku yahay ficliga asal uu yahay darteeda ayuu usoo hormariyey ficligana laba qeyb ayuu u qeybsamaayo mujarad iyo masiidun fiihi mujaradka ayuu soo hormariyey de masiidku waa gadaal buu ka yimid laftiisu farac wey oo mujaradka ayuu farac ka yahay ficliga mujaradka waa ficliga xuruuftiisa oo dhan ay wada usuul tahay xaraf ka midina bilaa bilaa cilatin tasriifiya dhicitaan ayan suuroobi karin oo xaraf ka mida in la ridaa wax dhici kara ma aha haddii la ridana kelimadii way macna beeli ama macnihii ficligaas uu faa'iideynaya macnaa aada uga fog ayay faa'iideyni xarafkaasi ayaa asal ah. kelimada xuruufteeda oo dhan sidaa ay wada yihiinna mujarad baa la yidhaahdaa xuruufta waa wada usuul ayaa loo jeedaa ficliga mujaradka owsaantiisa iyo tasaariiftiisa ayuu baabaystay owsaantiisa wuu ka hadlayaa laakiin tasaariiftiisa kama wada hadlayo tasaariifta uu doonaya inuu ka hadlo oo keliah waa mudaaricayn ficligii mujaradka ahaa qaabkee loo mudaaricayaa keliyuu rabaa inuu ka hadlo laga bilaabo halkani ilaa baabulmasiid laga gaadho ficliga maadiga iyo mudaariciisuu ka hadlayaa bes ah maadigaasoo caarid uu la socdo iyo isagoo caarid uusan la soconin buu ka hadli intan hore isagoon caarid uusan la soconin ayuu ka hadli iyo sida loo mudaaracayo mar dambena wuxuu ka hadli doonaa wanqul lifaa'i ulaai shakla caynin maadigiyo caarid uu la xidhiirsaday waxoogaa iclaalena uu ku yimi tasaariifta uu ka hadlayuu sheegayana waa mudaaricaynta oo keliya amaa maadiga mujaradkiisa owsaanta uu leeyahay dhammaan uu ka wada hadlay sida afar laba laba qeyb ayuu u qeybsamaa maadiga mujaradka labadaa qeyb waa ulaai iyo rubaaci rubaaciga hal wasan buu leeyahay faclala khumaasiga ulaaigana saddex wasan ayuu leeyahay mudaarica uu ka hadlayo tasaariifta uu sheegayo ulaaثiga mudaariciisoo kelia wey waxa uu ka hadlayo xataa rubaaciga mudaaricii kama hadlayo rubaaciga mudaariciisa baablmasiid marka uu dhammeeyo mudaaricuu bilaabi doono xuruufulmudaaricada iyo sida loo xarakeeyo uga hadli doono iyo ficliga mudaaric qabla aakhirkiisa saddexdaa arrimoodu ka hadli doonaa sida loo xarakeeyo ayuu mudaarica e, rubaaciga oga hadli doonaa e, bibacdi nati mudaaric iftatix walahu damun idaa birubaaci mulaqan wasila halkaasuu uga hadli doonaa e, baabkani ugama uusan hadlin ficliga rubaaciga sarta mujaradka rubaaciga ah sida loo mudaaricayo ugama uusan hadlin keliya wuxuu ka hadlay rubaaciga mujaradka a ah, wasanka uu leeyahoo faclala ah iyo ulaaiga mujaradka a ah, saddex wasan uu leeyahay iyo saddexdaa wasan sida loo mudaaraciyo keliyuu rabaa inuu ka hadlo bfaclala ficlu du tajriidi ow facula yaatii wamaksuura caynin ow calaa facila ow calaa facala fadama min facula lzam fi lmudaarici tax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila wajhaani fiihi min ixsib mac wakhirta waxir tancimba istaya istawlih yabiswahila waafrid ilkasra fii maa min warih wawali warim waricta wamiqta mac wafiqta xula wahiqta mac wariyalmuxwiha waadim kasran licayni mudaaricin yeli facala bifaclala alficlu alficlu ficli ficliga oo du tajriidi mujaradnimo u saaxiibihi ya'tii ficligaa wuxuu ku imaani u imaani bifaclala muwaasinan xaal u yahay mid u wasnoomaya bifaclala faclala u wasnoomayo aw facula ama facula u wasnoomayo wa maksuura caynin cayntiisa mid la kasriyey xaal uu yahay ayuu imaani aw calaa facala ama facala ayuu ku imaanay ficliga haddii uu mujarad yahay waxaa ugu yar ficliga mujaradkaa xuruuftiisa inta ay ka koobmanto saddex xaraf waxaana ugu badan afar xaraf oo ficliga mujaradka ah ulaaiga ah saddex wasan ayuu leeyahay saddexdaa wasanna waxay ka imaanay ficliga waa fadxisan yahay xarafka ugu dambeeyaana fadxuu ku binaysan yahay nax ka hadashaa sarfi shaqo kuma leh xarafka dhexda ku jiro ayaa saddex xaraka qaadanaya la fadxiyo la kasriyo la damiyo facala faciila facula in la sukuuniyaana laa yujuus wax bannaan ma aha waxayan la bannaanayn ficligan maadiga ah damiiru rafcin mutaxarik marka lagu dabadhejiyo laamtaa yaa sukuunmi iyo laamtaa reebmi laamta haddii ay reebmato cayntana lasii reebay iltiqaau saakinayn ayaa dhacaya arrinkaasa la diidi in la xarakeeyo caynta laazim weeye xarakaynta la xarakaynayana saddex xarakay qaadani fadxa iyo damo iyo kasra saddexdaa midunbay qaadani waftax waduma waksiri aaniya min ficlin ulaaiyin wasid naxwa dumin wamuntahaahu arbacun in jurida wain yusad fiihi fama sitan cada hadduu mujarad yahay afar kama gudbo afar ayaa u badan wasanka uu ku yimaadaana fadoo fadxisan cayntoo reeban laamta laba laam midda hore oo fadxiisan iyo tan dambe dee uu labinaynayo xarakatulbina uu fuulayo faclala sabraja daxraja sidaa ayuu ku imaadaa daaa iyo wixii la mid ah. ficligaas wasankaa ku yimid macaani buu ku yimaadaa sideedaba waxaa jira afcaashani macaani khaasoo ay leedahay musanifka kama uusan hadlin kelia wuxuu ka hadlaya ficligan maadiga ah, mujaradka ah ee wasanka uu ku imaanayo iyo qaabka loo mudaaracaynaya labadaa keliyuu ka hadlaya macaani bay leedahay oo ficliga hadduu faclala yahay macnaha wasanka loo bineeyaa muxuu yahay macnaha lagu doonayo facala haddii uu yahay iyo facile iyo faculo mid walba macno goonni buu leeyaho lagu yaqaana macaanidaa kaba uusan hadlin duraha ayaa waxoogaa ku daray oo muxuu ahaa ilaa xad macaanida ka hadlay laakiin musanifka kama uusan hadlin raxmatullaahi calayh faclala wasankaa waxaa ku yimaadaa sarta mujaradka rubaaciga ah ulaaiga mujaradka saddex wasan ayuu leeyahay cayntoo la kasriyo facila la damiyo facula la fadxiyo facala caynta haddii la damiyo facula waxaa lagu yaqaanaa weligeed inay laasim noqoto waana waxaana lagu yaqaanaa afcaalu sajaaya abeecada afcaasheeda yaa ku timaada yacnii shay ruuxa laasimsan oo abeeca u ah sida jabuna wuu fuleyoobay daruufaa caqli buu yeeshay sharufaa wuu wanaagsanaaday karuma karaamuu yeeshay afcaasha dabeecada ku saabsan ayaa haalib u ah waayahay laazim bayna ku timaadaa weligii mucadda ma noqdo hal miiaal ayaa lagu arkay iyadoo mafcuul la siiyey miiaalkaasina min baabi alxadfi waaliisaal baa la yidhaahdaa xaraf uu ku tacadinaya ayaa laga gooyey xarafka xarfuljarka sidiisaba majruurkiisa waa mafcuul mar walba oo annagii markii aan ka hadlaynay tacaluqa jara majruurka tacaluqiisa markii aan ka hadlaynay tacaluqa waxaa loo jeedaa majruurka ayaa mafcuul ah caamilka ku camalfalaya weeye wuu ku tacaluqa waxaa la leeyahay haddaba xarfuljarkii inta laga xadfo majruurkii in caamilka lagu daba dhejiyo min baabi alxadfi waliisaal ayaa la yidhaahdaa raxubatkumudaaru ayaa la arkay raxubatkum raxubat lakum in la yidhaahday ahayd laamtii baa laga xadfay kaafkii majruurka ahaa iyo ficligaa la isku daba dhejiyey raxubadkumudaaru daartaa waasicdii noqotay iyay noqotay markaa miaalka min baabi اxadfi walisaal weeyaane facula oo dhammaan facula dhammaanteed waa wada laazim mucadan maleh afcaasha dabeecada tusta ayayna ku timaadaa macno ahaan facilaa kuu timid mucaddo iyo laazim bay leedahay laazim bayna u badan tahay lafteeda mucadahu waa ku yaryahay facalo oo fa'da iyo cayntaba la wada fadxiyo laasim iyo mucadde isku sibay ugu badan tahay laazimkeedana waa badan yahay mucadaheedana waa badan yahay macaani fara badanna way ku timaadaa alficlu ficli ficliga oodu tajriidi mujaradnimo u saaxiiboo laga qaawiyey zawaa'id ya'tii ficligaa wuu imaani bifaclala mutalabisan xaal uu yahay mid ku dheehan bifaclala faclala ku dheehan wasanka ow facuula ama facuula ku dheehan wa maksuura caynin cayntiisa mid la kasriya xaaluu yahay ayuu imaani ow calaa facala ama facala mid ku dheehan xaaluu yahay ayuu imaani fadama min facuula lzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila fadama falzam laazimniyahow adama dama laazim fadama min facula fi lmudaarici mudaaric u laasim min facula facula xaggeeda xaal uu mudaarica ka ahaaday waftax fatxi mowdica alkasri kasraha meeshiisii fadxi fi lmabniyi fi lmudaarici mudaaric dhexdiisa ku fadxi mudaaricii almabniyi la dhisay min faciila faciila xaggeeda laga dhisay waayahay wuxuu kuu soo sheegay laba arrimood ee uu ka hadlayay midkii horreeyey oo ahaa ficliga mujaradkaa owsaanta uu leeyahay labuu u qeybiyey rubaaci iyo ulaaثi rubaaciga faclaluu leeyahay ulaaثigana saddex wasan ayuu leeyahay facule facila facala taa wuu ka soo baxay tasaariiftii buu doonayaa inuu ka hadlo tasaariifta uu ka hadlayaana waxaa nidhi waa mudaaricayn oo keli ah qaabka amar looga keeno iyo qaabka owsaaf looga keeno iyo waxyaabaha ma ah waxuu ka hadli rabaa hadeer ee keliya ah sida loo mudaaracayuu ka hadlayaa weliba ficliga rubaaciga xataa mudaariciisa kama hadli rabo ee ulaaiga rubaacigiisu doonaya inuu ka hadlo ulaaiga mudaaciintiisa ulaaiga saddex wasan buu ahaayee faculu usoo hormariyey fada fadxisan caynta ay damisan tahay facula marka la mudaaracaynayo caynta damaheeda yaa loo daayin horta waxa laga hadlayo xarafka ugu horeeya xarakada la saaraya lagama hadlayo xarafka ugu dambeeya xarakada la saarayana lagama hadlayo waayo labadaasi funuun kalaa ku shaqale waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan xarafka dhexda yaalla xarakada la saarayo caynulkelima xarakada la saarayo taasaa laga hadlaya haddaba caynulkelima xarakada la saarayo ficliga maadigiisa haddii uu faacuulo ahaa oo cayntu ay damisnayd damihii sidiisii ayaa loo baaqi yeeli dama waxaan ahaynna la saari maayo karuma yakrumu sharufa yashrufu baad leedahay sidaa in la yeelayo oo mudaarica facula ka yimid cayntiisa in la daminayo shari male shaadna male waxa loo sharinaya lama arkoo la dhihi maayo ficliga facula ka yimid mudaariciisa yafculu ayuu ku imaanay bishardi kada ma jirto shaadna male wax ka shaadoobi lama arko faculoo dhan caynta dame u taag yafculu dhammaanna waa wada laazim waa anagii sheegnay kaa warkeeda waa gaaban yahay facilaa kuu timid fadoo fadxisaan caynta ay kasrisan tahay marka la mudaaricaynayo ceentaa la fadxini kasraha meeshuu saarnaa fadxa saar oo faciila sooma ahan yafcalu ku keena calima yaclamu shariba yashrabu farixa yafraxu sidaa u mudaaricee ee faciilo mudaariceeda yafcalu in lagu keeno oo caynta la fadxiyo shardi male waa bilaa shardin laakiin shaad bay leedahay shaad laba qeyb u qeybsamayo musanifka uu soo wado qeyb uu ka sheegi doono ayay leedahay laakiin shardi male mudaariceeda yafcalu in lagu keenay ceynta la fadxiyo wax loo shardinayaa ma jiro shaad baysee leedahay musanifka qaar tirin doona fadama mafcuul muqadama falzam laazim addama dama laazim fi lmudaarici mudaaric dhexdiisa dama u laazim min faculo faculo xaggeeda xaal uu mudaarica ka ahaaday waftax fadxi mowdica alkasri kasraha meeshiisa fadxi faci cayntii kasrisineed fadxi filmabniyi filmudaarici mudaaric dhexdiina ku fadxi mudaaricii almabniyi la dhisay min facila facila xaggeeda laga dhisay wajhaani fiihi min ixsib macwa hirta wa xirtancimba istaya istowlah yabis weyla wajhaani laba wej labada wej oo min ixsib iyo maca wakirta iyo waxirta iyo incim iyo bayista iyo ya-ista iyo owlaha iyo yabise iyo wahira ka kala yimidi fiihi fii mudaarici facila facile mudaariceeda ayuu ku sugnaaday yacni wuxuu leeyahay facile mudaariceeda cayntaa la fadxinayo yafcalu ayuu ku imaani shardi male shaad buuse leeyahay shaadkaa laba qeyb u qeybsamaayo dulwajhayn iyo dulwajhin waaxid dulwajhayn waxaa loo jeedaa ficligan facilee mudaarica yafcalu inuu ku imaado la doonaya caynta la fadxiyo ayaa mar yafcalu oo qiyaaska ayuu ku imaanaya marna cayntaa kasroomioo yafcilu ayuu ku imaani yafcilu iyo yafcalu yafcalu qiyaas ahaan ayuu ugu imaani yafciluna shaad ahaan ayuu ugu imaani waa yahay dulwajhayn baa la yidhaahdaa kaasi duu waaxid baa kuu yimi mudaarici yafcalu inuu ku yimaado caynta la fadxiyo la doonayey ayaa wuxuu ku imaanayaa yafcilu oo ay caynta kasrisan tahay kasrahaa waxaan ahaynna ku imaan maayo kasrihiina waa shaad marka hal wej oo shaad buu ku yimid kaana duu wejin waaxid baa la yidhaahdaa wuxuu soo hormariyey dulwajhaynkii mudaaricii yafcilu oo shaada iyo yafcalu oo qiyaasi labadaba ku imaanayuu soo hormariyey wuxuuna ka sheegay sagaal ficli sagaalkaa ficli saddex ficli baa lagu dari laba iyo toban ficli bay noqonayaan laba iyo tobankaa ficli dulwajhayn weeyo yafcaluyo qiyaaskiia iyo yafciliyo shaadi labadaba wuu ku yimaadaa waa yahay war kalena ma jiro waa laba iyo toban ficli sagaal ficli buu musanif ka sheegay saddex ficlina nadmi baa lagu jamciyaa waa ku dari doonaa wajhaani laba waj mubtado wey nakiro weeye maxaa u cunansiiye mubtadanimada min ixsib jaara majruurkaa laga nactiyeyni nactigana musawiqaadku ka mid aha o annagii soo marray fiihi jaara majruurkaasaa khabar ah wajhaani laba wej fiihi fii mudaaricii faciila faciila mudaariceeda ayuu ku sugnaaday labada wej oo min ixsib ixsib xaggeeda ka ahaaday ixsib male maadigu xasibuu ahaa xasiba wuu maleeyey yaxsibu wayaxsabu yaxsibuna shaad buu ugu yimaadaa maca waakirta waad hurtay nin yahowne carar darteedaad la kululaatay oo aad la hurtay abu zaydkan in badan ku marnay maadadani waira wuu u kululaaday carar darteeduu la huray wey yahiru wayawqaru waxirtaa waad buuxsantay xiqdi baad ka buuxsantay nin yahowne yaxiru wayawxaru incim wanaagsanow weliba kelima ay isku salaami jireen bay ahayd jaahiligu nacima yancimu wayancamu baista waad xumaatee niyahowni bas baa kugu dhacay baista yab-isu wayab-asu qiyaasu waa la yaqaana ya-ista waad quusatay inaadan kheyr helaynin bay kula noqotay yay-isu wayay-asu owlah wareer niyahowni weli ha wuu wareeray yelihu uu wareerayaa waa yowlahu uu wareeri eh, yabisa wuu engegey dahabad rutuubatu wey qoyaankii baa ka tegey yabisa yaybisu wa yaybasu weliha wuu halmaamay yowhalu wa yahilu eh, muxuu ahaa sida ayuu u imaanayaa shad iyo qiyaas labadaba wajhaani laba wej fiihi fii mudaaricii facilo mudaariceeda ayay ku sugnaadeen labadaa weji eh, labada wej oo min ixsib ixsib xaggeeda ka ahaaday eh, xasiba yaxsibu wayaxsabu dhib ma leh maca wakirta waad hurtay waad kululaatay caro darteeda yakiru wayowqaru waxaa isweydiinaa marka qiyaaska lagu keeno yowqaru wowdii way sugan tahay calaa wasni yafcalu marka shaadka lagu keenee caynta la kasriyo yahiru wowdii waa la xadfayaa yowhiru lama leh ee wowda in la xadfa maxaa keenaya waxaa keenaya sideedaba waxaa jira ya fadxisan iyo kasre ka dambeeya weliba laazim ah dhexdooda wow reeban inuu dhaco wow mufradoo reeban inuu dhaco laa yumkin wax suuroobi kara maaha ya baa fadxisan kasrana wuu ka dambeeyaa wow keligii keligiida waxaa lagu bixinayaa wowga mudqamun fiihi hadduu yahay wow kale hadduu ku idqaaman yahay dhib ma leh ee wow keligiisaon wow kale ku idqaamnayn ya kor dhigan iyo kasre ka dambeeyoo laasim ee wow reeban inuu dhacaa laa yumkin ma dhici karo maxuuse u dhici karin ku hadalkaa adkaani waxoogaa mar hadduu ku hadalkaa adkaanayana takfiifu lafdi baa la doonaya lafdiga in la fududeeyo waxay yidhaahdaa waqacat bayna caduwatayha wowda waxay dhacday laba u cadowa dhexdooda bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima fadxisan iyo kasre ka dambeeye laazima dhexdooda oo qaacidadu waxa weeyaan idaa waqacat ilwaawu saakinatu bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasimatin xudifat liwuquuciha bayna caduwatayha mar haddii ya wow reeban ya fadxisan iyo kasre ka dambayse laazima dhexdooda ay dhacdo wowdana way reeban tahay wowdaa waa la xadfi waxaa loo xadfi liwuquucihaa bayna caduwatayha laba uu cadowga dhexdooda ayay dhacday ma joogi karayso marka yakiiruda sidaa ayay ku imaani oo wowdii sidaa ayaa loo xadfi wakiirta waxirtana waa la mid qiyaaska haddii aad ku keento yowxaru buu noqoni wowgii wuu sugnaani ilaa fadxa ka dambeeyaaye shaadka haddii aad ku keentana yowxiru buu noqoni yaxiru buu noqonayo kasanaa ka dambeeya wowdi way xadfoomi incim nicmowni yahowni wanaagsanow nacima yancimu wayancamu baista bas baad yeelatay dhibaataa kugu dhacday faqri baa kugu dhacay iyo wax la mid e ah. baista wa acim lbaa'is alfaqiir albaa'isa ka dhibaataysan wey baista waad dhibaatowday dhibaataa kugu dhacday yab-isu wayab-asu owlah oo laamta la fadxiyo waa ficlu amar mar hadduu ficlu amar yahayna ficlu amarka in allahu tacaala waxaan arki doonaa laba qayb ayuu musanifka u qaybin doonaa afcala iyo hayru afcala wixii aan afcala ahayn mudaariciisu raaca afcala afcila lagu keenay min afcala alamru afcil waczuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi aladii ikhtusira awaluhu yacnii afcala hadduu yahay afcil buu ku imaan doonaa in allah o arki doonaa hadduusan afcala ahaynna mudaaricu la socdaa mudaaricoo xarfulmudaaricadii laga gooye weeye haddaba weliha mudaarice wejkii shaadkaah haddii aad ku mudaaricayso yelihu buu noqonay yalihu wowdi way xadfoomi liwuquucaha bayna caduwatayha yelihu markaad amar ka keento xarfulmudaaricada xadaf xarfulmudaaricada xarafkii ku xiga wuu xarakaysnaa mur bixarakatii wax la yidhahduu noqon doonaa lih buu noqonaya amarka marka wowdi in la sugaa laa ma suuroobi karta laamta hadday kasirsan tahay laamka haddii ay fadxisantaha wowda la sugi kara ilaa yowhal buu mudaarica ku imaanayaayo mudaarica wowdiisi way sugnayd fadiisi way sugnayd mar haddii ay sugnaad amarkana way sugnaani owlah buu noqon lahaa marka eh, muxuu ahaa in wowdaasi la sugo laamtana la kasriya wax suuroobi kara maaha hal ayay ku suuroobi karta owda xarfulcadaf haddii lagu wado oo ficliga inay ka mid tahay aan lagu wadin lihna amar loo wado oo la yidhahdo ow oh, ama kaas ma ahee lih weeye nin wareer sidaa la yidhahdana waa dhici karta laakiin owlih oo amar ee wax jira maaha mayasta eh, eh, nacim baista waad baasaysatay yaista waad quusatay yaista waad quusatay mudaariceedu wuxuu ku imaanaya yay-isu wa yay-asu mudaarica markuu wejka shaadka ay ku yimaado yay-isu maadadani waxaa ku bannaan laba maaddo oo keli ah weeye maadadan waxaa ku bannaan ficligani mudaarica marka uu yaay isu ku yimaado laba ya oo isku reebana ayaa isdaba yaalla awalka wada yaalla labada ayaa mid in la xadfaa bannaan labada ya mid markaad xadafto maadigii bay u ekaani yay isu soo ma ahan yada midda reebban xadaf ya isu buu noqonay ya isu mudaarica wuu rafcisan yahay maadigana ya isa buu ahaa oo fadxa ku binaysa ya isu iyo ya isa heenuunu niswo ku dabadheji yaisna walaa yais walaa i yaisna yaisnadaas maadina waa laga dhigi karaa mudaaricna waa laga dhigi karaa walaa ii dumarkii yaisna quusanayey xeelka quusanayey iyo walaa ii dumarkii yaisna horay u quustay labada waa ku bannaantay marka yaisna icraab haddii lagu yidhaahdo labada wej mid kale rabtaa ka dhigi karta yais ficlun maadin mabniyu calaa sukuuni itisaalihi binuuni damiir rafci mutaxarik nuuntana faacil iyo yais ficlu mudaaricu mabniyun cala sukuun litisaalihi binuun a labada wejba banaan yaista waad quusatay owlah wareerni yahowni yabisa wuu engegay wahila wuu halmaamay ama wuu murugooday labadaba waa loo isticmaalaye sagaal ficli buu sheegay saddex ficlina wuu ka tegey nadbi baa loogu daraa saddexda ficli nadbigaa waxaa weeyaan wamilu yaxsibu dilwajhayni min facila yaliqya biktaximu lxubla ijtahad ukula wamilu yaxsibu dilwajhayni min facila yaliqya biktaximu lxubla ijtahad ukula wamilu yaxsibu yaxsibu waxaa la mid a yaxsibudii dilwajhayni labada wej u saaxiibka ahayd waxaa la mida yaxsibu wa milu yaxsibu dilwajhayni min facila facila xaggeed xaal uu ka yimi min mudaarici facila xaal uu ka yimi waxaa la mida ah yaliqu waliqalkalbu eygi ayaa weelka raqay carabku ku dhaqdhaqaajiyey yaliqu wuu raqaya yaliq yabiqu wamiqa wuu halaagsamay wajacalnaa baynahum mawbiqan aayad qur'aane soo ma ahayn wamiqa wuu halaagsamay yamiqu wuu halaagsamaya iyo yowmagu laba wej weye iyo taximu way jeclaani islaantii yacni islaanta uurka ah markay wax jeclaato janashaa la yihahda markay wax jamato yaa waxaa la yidhaahdaa waximatilmar'atu haweenaydii waxay jamatay beed baa jira ku soo marnay labiid binu rabiica alcaamiriyi asaxaabiyi radia allaahu canhu mucallaqadiisi beydkaasi wuxuu ahaa yacluu bihaa xadabaalikaami musaxajan qad raabahu cisyaanuhaa wawixaamuhaa waximadan wa wawixaamuhaa janashadii markii hore ay jabanayso jecleed iyo hadday caasigarowdu kala garan layahay wixaam waxima wey waximaa way jabatay taximu islaantii way jabani saddexdaa lafdi ayaa la haleeshiini waliqada marmar ayaa facalo lagu keenaa walaqa yalaw la yidhaahdaa walaqa yalaqu calaa baabi wadaca yadacu xarfulxalqi baa laamta yaalla fa'dana wow baa taalla xarfulxalqiga jaalibulfatxi wey fa'doo wow ay taallana daacil kasruu ka mid yahay waan arki doonnaa insha allahu tacaala tacaadul baa la samaynaya markeedaan ogaan doonnaa oo yalaqu lagu keeno وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حولا وثقت مع وري يلمححها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل وأفرد fii maa fii mudaarici maa kii mudaariciisa u keliyeel min waria waria xaggeeda ka ahaaday waweliya waria wuu dhaxlay waweliya madax buu noqday wuu tawaliyey wawarima wuu bararay wawaricta waad xalaal miiratay wamiqta waad jeclaatay mac wafiqta waad waafaqday xulan wanaag ayaad waafaqday ama xulan xaal ay tilmaamo yihiin waiqta waad kalsoonaatay macwariya waxaa batay almukhu dhuuxi ayaa batay iyo wixii la mid ah yacni wuxuu leeyahay ficilo mudaaricoodoo yafcalu ku imaanayay bilaa shardin buu ahaa laakiin shaad buu lahaa shaad kale laba qeyb ayuu qeybsamayey dulwajhayn iyo duwajhin waaxid dulwajhaynkii laba iyo toban ficli buu ahaa musanifka sagaal ficli buu sheegay saddex ficlina oo annagii ku daray duu wajhin waaxid baa yimi mudaarica faciila calaa wasni yafcilu ku yimid shaadnimana uu yimid wejkaa shaadka a ah mooye wej kalena aan lahayn oo yafcalu marnaba aan ku imaanaynin shan iyo toban ficli wey shan iyo tobankaa ficli ee musanifka sideed ficli buu ka sheegay may waxaan weydaa saddex iyo toban ficli wey saddex iyo toban ficli saddex iyo tobankaa ficli sideed ficli buu ka sheegay musanifka shan ficlina waa lagu darayaa saddex iyo toban ficli sidaa ayay ku noqonayaan waa yahay sideeddii ficliyuu sheegay iyo shanta lagu darayo isku wada dar wejka shaadka ahe yafcilu waxaan ahayn kuma yimaadaan yafcalu iyo yafculu iyo kuma yimaadaan facilo sideedaba xataa shaadnimana yafculu uguma timaado oo cayntu inay kasroonto inay damismato oo yafculu ay ku timaado weligeed lama arag shaadna xataa uguma timaado ee shaad waxay ugu timaadaa yafcilu oo caynta ay kasrisan tahay wej kaloo qiyaasi ha u raaco oo kuwii aan soo marnay laba iyo tobankii ama wejka shaadka keliya ha ku timaado waa saddex-iyo tobankan ficli ee musanifka sideed ficli uu ka sheegay wa afrid keliyeel alkasra kasra waxaad u keli yeeshaa fii maa fii mudaarici maa shay mudaaricii min waria wariha xaggeeda ka ahaaday waria wuu dhaxlay yariu wuu dhaxli yowrau laguma keeni karo yariu wowdii way xadfoorintay liwuquucihaa bayna caduwataha waa anagii soo sheegnay waweliya madax buu noqday wuu tawaliyey arrintiibuu ka taliyey yelii madax buu noqonayaa yow wowdii way xadfoonta liwuquuciha bayna caduwatayha wawarima ljurxu dhaawicii ayaa bararay yarimu wuu bararayaa yowramu in la yidhaahdaa laa yajuus waricta waad xalaal miratay niyohowni shubahaadkii baad iska ilaalisay weeye warica yaricu wuu xalaal miiranaya wamiqta waad jeclaatay wamiqa yamiqu wuu jeclaaday mudaarica masderka miqatan buu ku imaanayaa oo muxuu hawowdiiba ah, laadkita baa laga soo codqaadan mar dambaan ogaan doonaa miqatan mac wafiqta waad waafaqday lala qabo wafiqa yafiqu waafaqaya xulan xaal ay tilmaamo yihiin arrimahani awsaaf ruuxii ay ku qumaan tilmaam u ah weeye ama wafiqta waad waafaqday xulan waxyaaba wan wanaagsan ayaad waafaqday xuliga jamcu xulyatin wixii laisku qurxiyaa la yidhaahdaa wahiqta waad kalsoonaatay tahiqu waad kalsoonaani mac wariya waxaa batay almukhu dhuuxii ayaa ziyaaday oo batay yarii dhuuxii baa badanaya wariyalmukhu mukhu wuxuu ugu khasisaya ugu koobayo warazandu midaa jirta oo facalo ah waraa waxaa farabatay waraa waxa waxaa huraan u jeedaayo magadii azandu magadii baa dhalatay oo dabbay keentay wey waraadaasi mudaariceeda yariibu ku imaani waayo fa'da oo wow ay taallo iyo laamta oo ye ay taallo laba daacil kasro waaye yariibu mudaarica ku imaani ee in maadiga la yidhaahdo wariya zandina faacil looga dhigo mudaaricana yarii lagu keeno tadaakhulu luqatay wax la yidhaahdaa ku jira laba luqaa la isdhageliyey wariya oo faciilo ah magadana ayan faacil u noqon jirinee mukhu uu faacil u noqon jiri ayaa magad faacil looga dhigay wariya wuu bat u ahaa macnaheeda wariya oo wuu bate macnaheeda yahay ayaa wuu huray macno looga dhigay azandura faacil looga dhigay mudaariceedii asalka ahaayo waraa markay aheedna waa lagu keenay yari tadaakhulmudaarici maadi aan islahayn ayaa qoorta laisu gelayaa loo jeedaa marka waxyaabahaasu ka ixtiraazayaaye wariyalmukhu dhuuxi baa batay yarii wuu badanayaa waayahay shan wasano waxaa jira shan ficli oo hal wej ku yimaado qoladana ka mida musanifkana uu ka tegey shantaa ficli waxaa lagu jamciyaa wa khamsatun ka yariid bilkasri wahya wejid waqihlahu wawakim warih waciq cajula wa khamsatun shan ka yariu yariu bay la mid tahay oo shaad bay ku timaadaa bilkasri xaalay kasri ku dheehan tahay absatu ka yari bikasri wahiya wejida wey wejida wuu murugooday shaygiibuu jeclaaday jeceelkiibaa la xaddhaafay oo murug la gaahay wejida wuu jeclaaday aad buu yani waa murugaysan yahay wey ruuii murug darteeda ayuu jeceelkiisaa murug gaare waayo wejid waqiha wuu aeecay wuu waafaqay oo amarkuu siiyuu qaatay wahiya wejid waqihi lahu waqiha ugu aeecay lahu shaygiib ninkiibuu aeecay wawakima eh, wakimada macnaheedi ma qoray hoos fiiri ma sheege ya muxuu lahay ya wuu halaagsamay saxiix wakima wuu halaagsamay mac eh, wakima waa khamsatun ka yari bilkasri wahya wajid waqih lahu wawakim waciqa wuu degdegay ee cajula wuu degdegay waciqa wuu degdegay saaba fasiray waciq cajula wuu degdegay wey shantaa ficlina siddeeddan ficli ayaa lagu darayaa saddex iyo toban ficli bay isla noqonayaan saddex iyo tobankan ficli wejshaadu calaa wasni yafcilu bay ku yimaadaan qiyaasna kuma yimaadaan wallahu aclam sal allahu wslam wbaarak ala